bilowgii adduunyada beretankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa xumaankiyo wax mideeya weya isweye wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha knn magaalada muqdisho ismaqal wanaagsan waa khamiis shanta oktoobar labada kun saddexiyo labaatanka wararkaan idinkugu heyno maanta barnaamijka ciyaaraha duur waxaa qayb ka noqon doona b s g oo guuldaradii ugu weyneyd champions leaga kala kulantay newcastle united daayarka barcelona lamin yamaal oo xalay taariikhda isku qoray kulankii ay baarkab ka badisay naadiga boorto barnaamijka ayaan kusoo qaadan doonaa waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa Declan Rice oo digniin culus u diray Manchester City ka kulankay wada ciyaari doonaan Axadda Gunners iyo waliba Man City Bukayo Saka ma ciyaari doonaa kulanka Arsenal ay la ciyaari doonto naadiga Manchester City maalinta Axadda barnaamijkan ay kugu soo gudbin doonaa wararkaas iyo kulamada caawa laga ciyaari doono tartanka Yurub Liiga ayaad barnaamijka ku maqli doontaan Liverpool, Brighton ilaa iyo West Ham kulamo xiiso badan oo caawa laga ciyaari doono tartanka yurub liiga ayaan idiin soo gudbin doonaa muddaduu hawada ku jiro barnaamijka ciyaaraha waxaa idinla socodsiinaysa luul maxamuud aadan waxaa farsameynaya salaad cabdulaahi mar kale kusoo dhawaada ciyaaraha k n n dhegeystayaal qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka ciyaaraha ayaad maqleysaan haddii aan eegno tartanka champions leaga xalay waxaa laga ciyaaray kulamo xiiso badan ciyaar dhex martay kooxaha atletic madrid ayaa saddex iyo labo waxay ku badisay atletic madrid vianot kooxda la yiraahda ayay ka badisay kulanka xalay ugu weynaa wuxuu dhex marayba newcastle united iyo b s g kulankan ayaa newcastle united waxay ku xasuuqdeen adiga b s g afar goolii hal b s g ayaa ku badisay manchester city waxay wada ciyaareen arbi lipsig saddex goolii hal man city ayaa ku badisay iyadoo kooxda barcelonana hal goolii eber ee kaga badisay naadiga borto barcelona xalay roose ayay kulankaasi qaadatay xidiga yar ee gaafi ayaa kulankaasi roose ka qaatay shaktar dunuskile iyo kooxda antiwebna saddex gool iyo labo ku badisay shaktar dunuski labadan kooxood gruubka h ayay ku wada jiraan shaktar dunuski iyo weliba antiweb laasiyana waxay ka badisay naadiga celtic group e ayay ku wada jiraan laasiya iyo waliba celtic kulamadaas ayaana xalay laga ciyaaray champions leaga iyadoo kooxaha ac milan iyo brushi doortamuudna ay barbardhac eber iyo eber xalay isla galeen kulamadaas ayaa xalay ka dhacay tartanka champions leaga caawa waxaa dib u soo laabanaya tartanka uefa yurub liiga yurub liiga caawa waxaa ka jira kulamo xiiso badan iyadoo kooxda kubadda cagta westham ay ciyaari doonta caawa hal saac afartan sidoo kale brighton half albion ayaa caawa ciyaareysa isla saacadaasi waxaa kaloo tartankan caawa kooxaha ah ciyaaraya qeybka liverpool liverpool waxay la ciyaari doontaan koox lagu magacaabo union santy ciyaarta liverpool ayaana caawa waxay soo geli doontaa saacaddu markay tahay afar saac liverpool sanadkii lasoo dhaafay waxaa waaya tartanka champions leaga booska loogu baahnaa horyaalka ma ku dhameysan oo waxay u dhacday dhankaas iyo yurubliga maadaama booska shanaad ku dhamaysata xagaagii lasoo dhaafay caawana waxay la ciyaari doontaa naadiga union ay ku wada jiraan gruubka e ee tartanka yurubliga kulankan caawa liverpool ayaa waxuu ka dhici doonaa garoonka anfield liverpool caawa gurigeeda ayay ku ciyaari doontaa garoonka anfield ayayna ciyaartaasi ka dhici doontaa hadaan eegno tartanka champions leaga kadib markii la ciyaaray labalabo kulan guruubyada iyo siday kooxaha u kala koreeyaan hadaan eegno gruubka e oo ugu horeeya tartankan bayer munich labada kulan ee ciyaartay labadaba waa ay badisay oo lix dhibcood ayay haysataa bayer munich kaalinta labaad galatasaray ku jirto labada kulan ee ciyaartay afar dhibcood ayay ka haysataa hal kulanna barbardhacay gashay hal kulanna waa ay badisay naadiga galatasaray oo waatay manchester united ka badisay booska saddexaad waxaa ku jirta copenhagen ma united na afaraad ayay ku jirtaa wax dhibco ma haysato labada kulan champions league waa laga badiyay manchester united gruubka b haddaan eegno lenisa kaalinta koowaad kaga jirta afar dhibcood ay haysataa arsenaal kaalinta labaad ku jirta hal dhibic aysaddex dhibcood ay haysataa hal kulan waa laga badiyey naadiga arsenaal hal kulanna waa ay badisay sidaa darteed saddex dhibcood ayay leedahay iyadoo b s iyo saviliyana kaalmaha saddexaad ee afraad ku kala jiraan gruubka c real madrid a koowaad napoli labaad braga uniona saddexaad iyo afraad gruubka d naadiga real sociedad koowaad ku jirta inter milan ah booska labaad ku jirta salisburgna booska saddexaad benficana booska afraad gruubka e atletic madrid ayaa ku jirta booska koowaad aada ayuuna tartanka champions leaga xiisihiisa usii badanayaa weli waxaad dhageysaneysaan barnaamijka ciyaaraha k n waa tahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ciyaaraha k n n markaana haddii aan eegno kooxda kubadda cagta barcelona ayaa guushii labaad oo xiriira waxa ay ka gaartay tartanka champions liaga kadib markii ay xalay garaacday f c borto kulan ka tirsanaa wareega guruubyada kooxaha barcelona iyo f c borto ayaa labaduba waxa ay ku wada jiraan gruubka hej labadooda ayaana xalay kulankii labaad ee wareegaasi guruubyada ciyaaray baarka ayaa waxay ciyaaraysayba kubad aad u wanaagsan iyagoo inta badanba ciyaarta iska maamulinaysay barcelona ayaana xalay ka awood badneed naadiga reer bortuqal ee borto goolka koowaad ee ciyaarta barcelona ayaa fursad u heshay inay shabaqa dhigaan iyadoo daqiiqadii afartan iyo shanaad oo hal ay raacday ee goolka koowaad uu u dhaliyey barcelona farentores kaasoo ciyaarta hogaankeeda u dhiibay naadidiisa barcelona hal gool iyo eberna ciyaarta ka dhigay qaybtii koowaad ee kulanka ayaana ku dhammaaday hal gooli eber oo ay barcelona hogaanka ku haysay mar kale isku soo laabtay qaybta labaad ee ciyaarta wax walba ay sameysay barcelona waxay isku sii dayeysayba marba mar ka dambeeda inay gool kala dhaliso fc c borto ayaa waxay lasoo gashayba qaybtii labaad dardar xoogan iyagoo markaan helay goolkii barbaraha laakiin goolkaasi waxaa lagu tilmaamay inuu offside ahay waana laga diiday ciyaarta ayaana waxay sii ahaatayba hal gooli eber oo ay barcelona ku hogaaminaysay kulankan u dhexeeya barcelona iyo boorto intii uu socday waxaa lagu dhiibay amaba lagu bixiyey toddoba kaar oo jaale ah iyo hal kaar oo rooso ama gaduudka amaba casaanka iyadoo ciyaaryahanka da-da yaree reer sbeine lagu magacaabo gaafi xalay roose farta laga saaray barcelona ayaana ciyaarta markay marayda daqiiqadii sagaashan iyo saddexaad oo lagu daray saddex daqiiqo qalad uu galay gaafi waxaa lagu siiyey rooso ciyaarta ayuuna sidaasi kaga baxay guud ahaana kulankii boortii barcelona u dhexeeyey ayaa waxuu kusoo dhammaaday hal gool iyo eber oo ay barcelona taasi ka dhigan tahayba inay gaartay guushii labaad oo xiriira ah tartanka champions leaga wareegiisa guruubyada intii uu socday gruubka heg barcelona ayaa hadeertaan waxay kaga jirtaa kaalinta koowaad iyadoo maadaama laba kulan ee badisay lix dhibcood ayay haysataa laba guul ayay gaartay labadii kulan ee ciyaartay wax guuldaraana ma aysan la kulmin sidoo kalena barbara ma aysan gelin kaalinta labaad waxaa kaga jirta boorto hal kulan ee badisa boorto saddex dhibcood oo nadiifa ayay haysataa shakhtar dunuski iyo royal antwerp labadaasi kooxna kaalmaha saddexaad iyo afaraad ayay kaga jiraan gruubka heg oo naadiga shakhtar duneski ayaa booska saddexaad kaga jirta gruubka heg oo kooxda shakhtar duneski ayaa gruubka heg kaalinta saddexaad kaga jirta royal antwebna kaalinta afraad baarka ayaana ugu cadcad gruubka uguna xoog badan oo labada kulanba lix ku maaragtay oo labada kulanba lix dhibcood ayay haysataa naadiga barcelona ciyaaryahanka da yar ee barcelona oo ciyaara ee lagu magacaabo lamin yamaal oo lixiyo toban jir oo kaliya ah ayaa xalay waxau isku qoray taariikhda yamaal ayaa xalay kusoo bilowday kulankii barcelona ee boorta la ciyaartay lamiil yamaal oo lixiyo toban jira ah, ayaa wuxuu noqday xidigii ugu daada yaraa ee ku bilowda kulan champions leaga xidigan kaliya waa lix iyo toban sano jir wuxuuna noqday xidigii ugu horeeyey ama ciyaaryahankii ugu horeeyey ee sidaasi sameeya tan iyo sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii markaas oo uu kalestiin babayaaro xidig la dhihi jiray uu dhigay rikoorkani yamaal ayaa soo jiitay indhaha taageerayaasha waxaana uu soo bandhigay qaab ciyaareed aad u cajiibsan ciyaaryahankan ayaana xili ciyaareedkan barcelona wuxuu kula qaadanayaaba waqti aad u wacan keliyana iyo maal da waa lix iyo toban sano oo mustaqbal fog ayuu xidigaani leeyahay barcelona ayaana dhowaan waxay ka saxiixatayba heshiis cusub ciyaaryahankaana barcelona xitaa cid ka gadan karto ma jirto oo lacag hal bilyan ku dhow ayuu ku fadhiyaa ciddii soo doonato hal bilyan ayaa hortaala taasi oo ah wax aad u adag in hal xidig aan laga bixi karinba lacag gaaraysa hal bilyan marka xidigan da-da yar isagoo kaliya lix iyo toban sano iyo siddeetan iyo saddex maalmood jira ayuu yamaal waxau noqday ciyaaryahankii ugu daada yaraa ee tartanka champions league kusoo bilowda sidoo kale barcelona ayaa badisay dhammaan afartii kulan iyo wefa champions leaga ay la ciyaartay f c borto ma jirto koox boqolkiiba boqol ka fiican guuleystaha koox kasoo horjeeda tartanka goolkii uu faran torres dhaliyay ayaa wuxuu ahaa markii ugu horeysay ee ciyaaryahan barcelona ah uu abid dhaliyo gool qaybta hore ee ciyaarta uu beddel ku soo galay ciyaar ka tirsan tartanka champions leaga tanna hore umaysan dhicin oo torres ayaa xalay dhigay isagana rikoorkaasi kulammadii jambiyoonka la ciyaaray waxaa qayb ka ah kulan xiiso lahaa oo dhex kooxaha manchester city iyo arbi lipsig kooxda sanadkan difaacanaysa horyaalka champions league islamar ahaantana ku guuleysatay sanadkii labada kun ee manchester city ayaa xalay guul ay ku raaxaysata waxay ka gaartay naadiga arbi lipsig kulankan ayaa wuxuu ahaa kulan ay aad uga cadareeyeen ciyaaryahanada da-da yar ee julian alfares iyo sidoo kale philip forden goolka koowaad ee nadiga manchester city qaybtii horeba waxaa u dhaliyey philip forden daqiiqadii shan iyo labaatanaad waxaase ay daqiiqadii afartan iyo sideedaad arbi lipsig u suurta gashay inay dhaliso goolka barbaraha arbi lipsig ayaana ciyaarta waxay ka dhigtay barbardhac hal gool iyo hal ah halkaasi manchester city ayaa mar kale waxay hoggaanka u qabatayba ciyaarta iyadoo julian alvares uu dhaliyey goolkiisii amaba goolkii labaad ee man city daqiiqadii siddeetan iyo afaraad ciyaartana waxuu ka dhigay laba gool iyo hal oo ay manchester city hogaanka kusii dheeraysatay gabagabadii ciyaarta daqiiqadii sagaashanaad oo lagu daray laba daqiiqo ayay manchester city mar kale waxay dhaliyeen goolkii saddexaad ee ciyaarta duku ayaana wuxuu dhaliyey goolkii saddexaad isagoo ciyaarta ka dhigay saddex gool iyo hal ugu dambeyntiina kulankii man city iyo libsig ayaa sidaas ku soo dhammaaday manchester city ayaana waxay sii wadataaba guulaheeda iyadoo haatan oo cadaro ka dhigaysa tartanka champions leaga maansiti ayaa sidoo kale waxay isku dayeysaaba in mar kaleeto ay bal tartankan u tartanto lipsig iyo mancity groupka g ayay ku wada jiraan group gna kaalinta koowaad waxaa kaga jirta manchester city waxay ciyaartay laba kulan labada kulanna waa ay badiso mancity lix dhibcood oo nadiifa ah ayay haatan haysataa arbi lipsig kaalinta labaad ay ku jirtaa hal kulan ay badisay hal kulanna waa laga badiyey saddex dhibcood ayay haysataa young boys kooxda la yiraahdo ayaa kaalinta saddexaad ku jirta ee group g iyadoo kaalinta afraad ee group jna ay ku xusan tahay naadiga red star city ayaana isku dayi doonta in sanad kale ay difaacato tartanka champions league isla champions leaga intaynan ka bixin xalay waxaa kulan aad u xiiso badnaa uu ka dhacay garoonka st james barg oo ay ku ciyaarto naadiga newcastle united newcastle ayaa waxay soo dhaweysay kooxda reer faransa ee lagu magacaabo b s g kulankan oo xiisihiisa watay ayaa naadiga gurigeeda joogtay ee newcastle united waxay ciyaarta dhaliyeen goolkii ugu horeeyay daqiiqadii toddobiyo tobanaad halkaasi kumaysan simin ee mar kale daqiiqadii soddon iyo sagaalaad isla qaybta hore ee ciyaarta newcastle united ayaa waxay dhalisay goolka labaad ee ciyaarta xidigaha u kala dhaliyey labadaasi goole horena waxay kala ahaayeen almiron oo hogaanka u dhiiba kooxdiisa goolka koowaad dhaliyey iyo xidiga lagu magacaabo dambaan oo goolka labaad dhaliyey qaybta hore ee ciyaarta ayaa waxay ku dhammaatay laba gool iyo eber oo ay naadiga newcastle united ciyaarta ku hogaaminaysay b s g oo xalay marti aheedna kulankaasi qaybta hore wax goola ma aysan dhalin markii laisku soo laabtay qaybta labaad ee ciyaarta newcastle united ayaa halkaasi waxay kasii wadatay wacdaraheedii iyadoo bandhig xalay laga yaabo ay soo bandhigtay naadiga newcastle united b s g na ciyaarta laga naxsaday iyadoo weliba xidigaheedii waaweynaa wadata daqiiqadii kontonaad qaybtii labaad ee ciyaarta newcastle ayaa waxay dhalisay goolkii saddexaad ee ciyaarta iyadoo kulanka ka dhigan saddex gool iyo eber kontii lix dariiqa markay marayso b s g ayaa waxay dhaliyeen goolkoodii ugu horeeyey ee ciyaarta saddex gooli hal ayuuna kulanka noqday halkaasi kumaysan ekaan bandhigii goolasha badnaa ee xalay newcastle united ee ciyaartoo gabagabaa daqiiqadii sagaashan iyo koowaad ayay waxay dhaliyeen goolkii afaraad ciyaartana sidaas waxay ku noqotay afar gool iyo hal oo ay hogaanka kusii dheereysatay naadiga newcastle united xitaa waxaa jiray gool kale oo laga diiday newcastle united xalay shan gool goolay dhaliyeen balse hal goola laga diiday afar goolna waa loo ansixiyey b s g xalay taariikh ayaa lagu soo dhigay oo cashir ayay kasoo qaadatay garoonka lagu magacaabo s t james barg ee ku yaala cariga ingiriiska b s g oo martiheed ayaana xalay halkaasi lagu soo xasuuqay weliba afar gool iyo hal ay ciyaarta ku dhammaatay sidaasay tahayna hal gool oo goolka shanaad oo ciyaarta ahaa ayaa laga diiday naadiga b s g tan ayaa waxay ahayd guushii ugu weyneyd ee newcastle united ka gaarto ciyaar champions league ah iyadoo b s g na ay la kulantay guuldaradii ugu cusleyd ee heerka guruubyada uefa champions league tan iyo guuldaradii saddex iyo eberka ee kasoo gaartay jelsia bishii sebteembar ee labada waxaana laga dhaliyey afar kulan hal kulan oo gruubyada tartanka markii ugu horeysay tan iyo guuldaradii saddex iyo afarta ee kasoo gaartay tibertifo naadiga la yiraahdo bishii maarso ee labada b s g ayaa badisay kaliya laba ka mid ah labaatankii kulan ee ugu dambeeyey ee marti u ahaayeen uefa b s g ayaa badisay keliya laba ka mid ah tobankii kulan ee ugu dambeeyey oo ay marti ahaayeen uefa champions league saddex kulan barbara iyo galeeshan kalena guuldaro ayay la kulmeen keliya saddex ka ah labiyo toban kulan oo ay marti ahaayeen kooxaha ingiriiska oo ay marti u ahaayeen tartanka ayaa saddex barbare iyo lix guuldaro ee soo kulmeen d s j marka xalay waxay waheyd habeen madoow oo guuldaro aad u weyn ayaa kasoo gaartay tartanka champions leaga wareegiisa guruubyada guushii ugu horeysay ama guuldaradii ugu horeysay ayaana naadiga lagu magacaabo b s j xalay soo gaartay kadib markii ay badiyeen kulankii koowaad kooxaha b s g iyo newcastle united labaduba waxa ay ku jiraan gruupka f ee heerka guruubyada b s g ayaa kaalinta labaad kaga jirta group f iyadoo saddex dhibcood oo kaliya haysata hal kulan way badisay hal kulanna waa laga badiyey newcastle united kooxdan lagu magacaabo ee ingiriiska ka dhisan ayaa kaalinta koowaad kaga jirta gruupka f ee tartanka champions leaga afar dhibcood ayayna leedahay newcastle united oo kulankii hore barbardhace gashay kulanka xalana way badisay afar dhibcood ee hogaanka ku haysaa gruupka ay ku hogaamineysaa kooxda reer carabeed ee newcastle united waliba ogo kooxaha b s g iyo newcastle united labaduba carab baa iska leh xalay laba carab baa isqabatay carabtii ingiriiska ayaana reysay isla gruupka f ac milan ayaa waxay ku jirtaa gruubkan booska saddexaad brushia dortmund kooxda reer jarmal ayaana booska afraad kaga jirta haddaan eegno tababaraha kooxda manchester city beb guardiola ayaa waxa uu sheegay inuusan wax shaki ah ka qabin kooxdiisa manchester city kadib markii laba daro xiriir ay soo gaartay naadigan manchester city xalay waxay ka badiyeen arbi libsig oo wadadii guulaha ayay soo laabteen iyadoo toddobaadka soo socdana ay wada ciyaari doonaan kooxda arsenal oo arsenal iyo manchester city sanadkii lasoo dhaafay waa ogeydeen siday ugu tartameen horyaalka brimer leaga inkastoo ugu dambeyntii ay horyaalkaasi ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee manchester city ka afduubatay arsenal arsenaal iyo man city ayaa haddana sanadkan waxay u muuqdaan inay si fiican u tartamayaan axadda soo aadan lixda maqrimi qadir soddon daqiiqo ah ayay labada kooxood ciyaari doonaan kulan aad u xiiso badan manchester city iyo weliba arsenal ganaris ayaa axadda soo aadan garoonkeeda imaaratis stadium waxaay kusoo dhaweyn doontaa naadiga manchester city manchester city ayaana haatan hogaanka waxay u haysaaba horyaalka premier leaga citisinka siddeed iyo toban dhibcood ayay ku haayaan hogaanka horyaalka premier leaga halka arsenaalna ay booska saddexaad ku jirto toddobiyo toban ay haysato kaliya city hal dhibic ayay ka koreysaa arsenaal oo hadday arsenaal badiso kulanka soo aadan maalinta axadda ganaris ayaana baryahanba waxay u booteenayeen amaba balansanayeen manchester city kulanka soo aadan maadaama manchester city aada looga shakiyey kadib markay guuldarooyin soo gaareen kooxduna ay dhaawacyo gashay arsenaal hadeertaan wuxuu leeyahay beb guardiola aniga shaka kama qabo wiilasheeda way iska celin doonaan arsenaal weliba ayagoo guriga arsenaal joogo beb guardiola markii la weydiiyey in qaab ciyaareed aan fiicneen ay xidigihiisa ku jiraan islamarkaana arsenaal ay bandhig cajiiba soo dhigeen ayaa waxau leeyahayba aniga marnabo kama baqaya arsenaal kadib guuldarada iga soo kala gaartay new castle iyo wolfis wiilasheeda waan ku kalsoonahay waxaana filayaaba in arsenal ay iska celin karaan ayuu leeyahay kulamadii lasoo dhaafay ee new castle iyo wolfis guuldarada iga soo gaartana kulamadaas wuxuu leeyahay waxay ahaayeen wax aad u xun oo aan inaan soo xasuusta xitaa aanan dooneynin ayuu leeyahay arsenaal iyo weliba man city kulan xiiso badan ayaa ku dhex doono garoonka imaaratis stadium axadda soo aadan lixda maqribnimo Magic System, Rev One, Shaoki. arsenaal haddii aan eegno ganaris ayaa waxay war fiican ka heshay dhaawacii soo gaaray bukayo saaka kulankii ay wada ciyaarayeen lenis iyo ganaris ciyaaryahankan ayaa waxaa laga cabsi qabay dhaawaciisa inuu halis yahay balse sida loo maleynayo waa uu kashar yar yahay ayaa la leeyahay dhaawaca soo gaaray bukayo saaka saaka ayaa ilaa iyo haatan la xaqiijiyin in uu seegi doono kulanka xadda ee manchester city arsenal ciyaaryahanka da-dayaree labayo labaatan sano jirka ah ayaa ku dhaawacmay kulankii champions leaga ay arsenaal guuldaro kala kulmeen lens xidigan ayaana ciyaarta laga saaray daqiiqadii soddon iyo afraad ee qaybta hore ciyaarta iyadoo tababar michael arteta uu sheegay in dhaawac uu soo gaaray bukaayo saaka saaka ayaa maray baaritaan hordhac ah waxaana la sheegay inuu shaki ku jiro taam ahaanshaha ciyaaryahankan saaka inuu qayb ka noqon doono kulanka manchester city ay la ciyaari doonto naadiga arsenaal arsenaal ayaana ka cabsi qabtaba in xidiga ay weyso bukaya saaka wuxuu qayb ka yahayba xildhigaha ay ku duuleyso naadiga manji waa kooxda lagu magacaabo arsenaal kulamadii u dambeeyey iyo weliba xagaagii lasoo dhaafiyay xagaagan ciyaaryahankan bukaya saaka aad ayuu u kacsan yahay kooxda arsenaal way ku tiirsan tahay kooxahan manchester city iyo weliba arsenaal ayaana toddobaad ka soo aadeen maalinta ee wada ciyaari doona kulankooda intaan la gaarin ka hawada ayay waxay isku marinayaanba booto labada kooxood iyo waliba tababarayaasha markaana diglan reis hadaan eegno ciyaaryahanka kooxda manchester markaana diglan rice haddaan eegno xidiga qadka dhexa uga ciyaara arsenaal ee diglan rice ayaa waxa u digayaaba manchester city ka hor intaan la gaarin kulanka axadda rice ayaa u sheegaya manchester city inay arsenal wax walba u sameyn doonto sidii ay u garaaci lahayd kooxda difaacanaysa premier leaga city iyo arsenaal ayaa isaga hor imaan doona kulan adag iyaga oo saadaalinaya amaba la saadaalinayo in labadan kooxood ay yihiin labada kooxood ee ugu cadcad ee sanadkan ku guuleysan doono horyaalka tartanka lagu magacaabo birmer liaga oo labadooda midkood ayaa ku guuleysanayaa leeyahay manchester city saddex sano oo xiriira ayay ku guuleysatay horyaalka brimer leaga sida la qabo way adag tahay in afar sano xiriira hal koox ay ku guuleysato horyaalka brimer leagana loogama baran haddee man city sidaas sameyso waxay noqon doontaa kooxdii ugu horeysay abid oo ka dhisan horyaalka brimer leaga oo afar sano ku guuleysato horyaalkaasi balse inta badan waxaa la maaragtay la xaqiijinayaa amaba la qiyaasayaa inay adag tahay in sidaasi la sameeyo waa tahay dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha k n n ayaad kala socoteen tan intaan dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo